alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biljibti waddaaquut aayaddaas tafsiirkeeda weeye ahaaniyatu masalada labaydaa tafsiiru aayat lmaa-ida suuratu lmaa-ida aayaddii ku jirtay tafsiirkeeda weeye qul hal unabbi'ukum bisharin min dalika mahuubatan cinda allah man lacanahu allah waqadiba calayh wajacala minhum alqiradata waalkhanaasiira wacabata taahuud aayaddaas weeye waana soo marnay ahaalisatu mas'alada saddexayda ah. tafsiiru aayati lkaafi suuratulkahfi aayaddii ku jirtay tafsiirkeeda weeye qaala aladiina qalabuu calaa amrihim lanatakidanna calayhim masjida araabicatu mas'alada afrayda wahiya min ahamihaa wahiya mas'aladaasu min ahamihaa masaa'ilka kuwa ugu muhiimsanay ka mid tahay maa macna aliimaani kumaynta macnaheedu wuxuu yahay biljibti sixirka la rumeeyo maa macna aliimaani rumaynta macnaheedu muxuu yahay biljibti sixirka la rumeeyo iyo wa daaquuti daaquudka fii haada almawdici mawdicaan muxuu yahay rumayntaas xaa loola jeedaa laba maado kee yahay hal huwa ictiqaadu qalbin ma qalbiga in laga caqiideeyoah sixirki inuu xaq yahay daaquudku uu xaq yahay in qalbiga laga caqiideeyo miya oo huwa iimaankaasu muwaafaqatu asxaabihaa asxaabi dawaaqiiti waljibti in la waafaqo daaquudka iyo sixirka dadka saaxiibada u ah oo eerka u ah maca buqdihaa ayadoo in loo caraysan yahay ay jirto dawaaqiidda wa macrifati buطlaaniha baadilnimadeeda la og yahay labadaa midkay tahay horta midka koowaadoo ah qalbiga in laga caqiideeyo oo daaquudkii iyo sixirkii qalbiga laga caqiideeyo inay taasu kufri tahay waa iska waadix oo masale u baahan baxhi maahan laakiin haddii qofku uu ku waafaqo dadka daaquudka aaminsan xagga daahirka asagii oo aan asagu aaminsanayn inay xaq tahay ee baatinimadeeda garanaya waa la kala qaadi camalka uu waafaqay waafaqayaa la fiirina camalka uu ku waafaqay hadduu yahay camal bidaatii mukafir ah oo gaalnimadiiyuu la sameeyey asagoo og inuu xaaraam ay tahay gaalnimadii wax ka samaynaa wuxuuna og yahay inay gaalnimo arrintaanu tahay amase xataa gaalnimo yuu ogaane wuxuu og yahay inay xaaraan tahay kaliya markaas wax shakiya ma inuu ku gaaloobayo gaalgaalada ka midana uu noqonayo oo kufi akbar mukhrij can ilmilla weeye markaa hadduu gaalnimadii la sameeyo oo maalan wuxuu leeyahay saarta wax uga sujuudi laakiin ma aaminsani inay loo sujuudo taas uga badbaadi mayo oo camalku hadduu mukafir lidaatihi yahay taxliil uma baahna in lagu daro laakiin hadduu ka waafaqo gaaladii camal aan kufri ahayn asagoo og inuu camalkaanu xaaraam yahay ku gaaloomayee waa ku dembaabi oo zinadiiu ku waafaqay waan ogya inay xaaraam tahay tuugadiiu ku waafaqay waan ogya inay xaaraam tahay jeegadaiyo dhafooradu xiirtay waan ogya inay xaaraam tahay ma ku gaaloomayee waa qof faasiqa oo rabbi caasiyuu noqona marka waafaqinta gaalada la waafaqo sidaas ayaa loo kala qaadi alkhamisatu mas'alada shanaydaa qowluhum yahuudda qoomkooda oo ay ku qowleen ina alkufaara gaalada aladiina gaalada yacrifuuna ay garanayaan kufran gaalnimadooda qowluhum yahuudda qowmkooda oo ay ku qowleen ina alkufaara gaalada aladiina gaalada yacrifuuna ay garanayaan kufran gaalnimadooda ahda ayagaa hanuun badan sabiilan xagga wadada min almuminiina min almu'miniina mu'miniintay ka hanuun badan yihiin waa qowlkaas macnaha inay yidhaahdeen yahuuddu gaaladii quraysheed oo ay garanayeen inay gaala yihiin waxay ka hanuun badan yihiin mu'miniinta hadalkaas waa gaalnimo qofku hadduu yidhaahdo xagga hanuunka mu'miniinta iyo gaalada gaaladaa u dhow oo ku hanuun badan waa gaalnimo bannaanka taalla sababtoo a ah kufrigii uu wuxuu ka fadilay iimaankii taasuna waa gaalnimo iska cado bannaanka taallo taasna waxay u geystan waa xaasnimo waa og yihiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu isagu yahay midka hanuunsan marka mushrikiinta cardeedna inay baadiyaysan yihiin oo gaala yihiin waa og yihiin ayagoo og xaasidnimo iyo nacayb ay nabiga iyo saxaabadiisa u qabaan ay waxay yidhaahdeen hanuun waxaa u dhow labadiinna idinka mushrikiinulcarab dii nebi maxamed iyo idinka layskiin garab dhigo marka taasna waxaa dareemayda xaasidnimada meesha ay qofka gaarsiido gaalnimay xataa gaarsiin kartaa marka dambe xaasidnimadu xaasidnimaa nimankaas gaalnimadaas gaadhsiiday asaadisatu mas'alada lixayda wahiya almaqsuudatu waa midda loola qastay bitarjama baabka dhanba midda loogu talagalayna waa masaladaasi anna haadaa arrinkan oo ah daaquud in la caabudo oo sanam la caabudo laabudda waa laga maarmaan an yuujada in laga helo fii hadihi ummati ummadda nebi moxamed sala allahu calay wasalam ummadda nebi moxamed in laga helayo waa laga maarmaan xayla nabigaa noo sheegay sala allahu calayh wasalam in ummadii hore wax alla waxa ay sameeyeen laga helayo ummatu maxamed dad sameeya ah, in laga helayo latatabicunna sanana man kaana qablakum xadwa اlqudati biاlquda xataa low dakhaluu juxra dabin ladakaltumuuhu qaaluu yaa rasuula allah alyahuudu wالnasaara qaala faman marka in ummadan laga helayo dad sameeya daaquud in la caabudo taas ayaa nabi maxamed noo cadeeyey sal اlahu alيه wasalam ana haadaa arrinkanoo daaquud caabudidda ah laabudda waa laga maarmaan an yujada in laga helayo fii hadi اummati ummadan dhexdeeda kamaa taqarara sidii ku sugnaaday fii xadiii abi saciidin xadiidka abi saciid asaabicatu masalada toddobeyda atasriixu waa caddayn biwuquucihaa acni waxaan u jeedaa cibaadat alawthaan sanamyaal caabudiddu waa inay dhacaydo atasriixu waa caddayn biwuquucihaa haaduu ku fasiraa acni haadaas waxaan ula jeedaa cibaadat alawthaani wasanada ama sanamyaal in la caabudo arrintaas inay dhacaydaan nabigu caddeeye fii haadihi اlummati ummaddan dhexdeedana ay ka dhacaydo ummaddan oo ummatu muxamed ah dhexdooda inay ka dhacaydo ayaa nebi moxamed noo caddeeyey sala allahu calayh wasalam oo nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa taquumu saaca walaa taquumu saaca xataa yalxaqa xayun min ummatii bilmushrikiin wa xataa tacabuda fi'aamun min ummati alawthaan qiyaama ma dhacayso ilaa qabiil ummadayda ka mida uu mushrikiinta ku biiro ilaa kooxo ummaddan ka mid ah ay sanamyaalka caabudaan inay arrintaas dhacaydo aan nebi maxamed saas u sarixin kaasaa qaar la soo taagay leeyihin ummatu maxamed shirkiba kama dhaco waa beenin hadalkii nabiga la beeniyey beenin cad wey daa tiraa shirki kama dhaco ummatu maxamed ummatu maxamed kulli wada gaaloobi maydo laakiin qayb ka midu a caddeeyey sala allahu calayh marka nabigaa caddeey waa sariix wey kamaa taqarara sida ku sugnaaday fii xadiid abi saciidin asaabicatu atasriixu waa caddayn biwuquuciha sanad caabudintu inay dhacaydo acni cibaadata lawthaan fii hadihi اummati fii jumuucin weliba janacyaal inay ku dhacaydo janacyaalkoo kafiiratin fara badan masalada sideedayda alcajabu waa yaabka alcujaabu la yaabka badan waa arrin la yaab badan Ah, muxuu yahay arrinkaasu wahuwa soo qadaro wuxuu yahay khuruuju man dad inay soo baxayaan yaddaci sheegana annubuwata nabinimo wadaalikaasuna milu mukhtaar waa mukhtaar ibn abi cubayd oo kale mukhtaar ibn abi cubayd aakhiru saxaabu soo baxay saxaabadu cilmiga ka barta ayagu cilmiga ka barta waa soo baxay kuufu uu mas-uul ka noqdo markaasu wuxuu gaaray markii horeta makriyuu sameeyey wuxuu iska dhigay qof nabiga iyo eelkiisaba jecel xuseyn ibnu cali dadkii dilay waa in la laayaahuu markaasu inta dabagalyu laayey oo laayey oo laayey oo laayey mid u raadsaday saxaabiga jaliilka eelkii nabiga ah sala allahu calayh wasalam waa in la dilo dadkii dilay uu markaas markaasu inta dabagalu mid mid u dil marka arintaas uu sameeyey ayuu wuxuu helay taageero weyn oo dad badanoo muslimiinu ka daba dhaceen aad u jeclaadeen una arkeen inuu yahay naasir allah iyo rasuulkiisa iyo diinta u gargaaraya ahlubeytka marka uu dareemay inuu taageero helay ayuu madhabkiisa la soo baxay baadilka ahaa oo uu yidhi waa layla soo hadlaa waa la ii khabraa malaku jibriilaaba ii yimaadaba waa la ii waxyoodaa uu yidhi waa la ii waxyoodaa soo ma jeedeen taar ibn abi cubayr waa cabdullahi ibn cumar seedigiis cabdulahi ah, bn cumar seedigiis wey cabdulahi bn cumar wuxuu qabaa safiya bint abi cubayd mukhtaar bn abi cubayd wey isagu walaashiisa cabdulahi bn cumar qaba cabdulahi bn cumaraa loo yimid waxaa yidhi mukhtaar wuxuu leey waa lai waxyoodaa markaasuu yidhi been weeye hadhihnina waa runtiis waa loo waxyoodaa laakiin ilaah uma waxyoodee shaydaana u waxyooda wa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim waad aayad quran maxaad ku diidaysa ah, waxyigaa laba ah waa loo waxyooda madhi waa seedigay xoogaa kama wareegsan waa seedigay carabka laguma adkay kara madhi soo ma jeedi hadda waa seedigiisa xaaskiisu la dhaha waa caruurtiisa abtiyaasha soo ma jeedin ma uusan ka leexan wuxuu yidhi waa loo waa runtiis marnaa dhiinina beenad sheegayda waa runtiis laakiin cidda usoo waxyootaa alla maahane waxaa usoo waxyooda shaydaan waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim biljadiluku ilahay baan aayaddaas ku sheegay marka iskama jeedin marka waxa qariibka la yaab kale waxay tahay ninkaas wuxuu leeyahay ilaahay ilaahay waa rumaysana nebi moxamed waa xaq sala allahu calayh wasalam waa xaq qur wuxuu si sariixa u sheegaa nebi moxamed inaan nabi ka dambayn nebi moxamed si sariixa wuxuu sheegaa inaan nabi ka dambayn markaasuu yidhi anuguna nabi kalaan markaasaa loona rumeeyey oo dad raacay dad qur sheegana inay rumaysan yihiin nabigiina ay rumaysan yihiin aa raacay waxay ku dareensiinaynaa banu aadamku siduu baatilka ugu dhega fuludi qof sidiisa dhawaaqa oo yidhaahdo war sidaasaa dariiqaasaa sawaabkiiya dad ma waayi dad ma waayi dad weyma haddii kaasba dad helay oo qur-aanka iyo sunnadii si cad u beeniyey ee kaafir ah marka milu mukhtaar oo kale maca takalumihi asagoo ku hadlaayey bishahaadatayn shahaadataynka asagoo shahaadataynka ku hadlaayey wa tasriixii asagoo caddaynayey biannahu muqtaar min haadii umma ummadda nabi maxamed inuu ka mid yahay saasuu caddaysanaya ummatulmuxamedan ka mid ahay uu lahaa ummatulmuxamed hay aheed marka dadka maxaa laga rabay inay yidhahdaan ummatu maxamed haddaad ka mid tahay nebi maxamedaa cadday inaan nabi ka dambayn kitaabka ilaah ku soo dejiya cadday inaan nabi ka dambayn idan kaafiraad tahay kaafiraad tahay intaas inay yidhahdaan ma dhihine qaybaa raacday qaybaa raacday wuxuu kaloo qirayey ana rasuula rasuulku xaqun xaq inuu yahay wa ana alqur'aana qur'aanku xaqun xaq inuu yahay wa fiihi qur'aankana waxaa ku sugan ana muxamadan khaatam nabiyiin ah, nebi maxamed inuu yahay nabiyaalka kii lagu khatimay maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama nabiyiin saasaa ku sugan qur-aankaasu akrina waa xaqu leey laakiin shaydaanka waa loo dhega fudi marka la yidhaha war aayaddaanaad beeday waa u awilaa ah, waa u awila wuxuu leeya aayadda meeshaad u wadaan ma ahan ee macnahaadnaan fahmin aayaddu waa xaq mana diidani laakiin sidaan aad u wadaan maahan waa si kalu leey saasuu leey taasaa madaxa loo ruxa wa maca haadaa intaas ayadoo jirto oo mid walbaaba tusaydo qofkan gaalnimadiisa iyo baatilnimadiisa yusadaqu waa loo rumaynaa fii haadaa sheegashadaas kullihii dhammaantiis maca tadaadi ayadoo iska hor imaansho ay jirto oo warkiisa sheegashadiisa a iska hor imaanayn nebi maxamedaan rumaysanahay qur-aankaan rumaysanahay nabi maxamed nabi ka dembeeyeyna waa ahay waa laba arrimood iska hor imaanay ayadoo iska hor jiro aa loo ishoramaadkaaso alwaadixi cad waqad kharaja waa soo baxay almukhtaar fii aakhiri casri saxaaba saxaabada waqtigoodii aakhirkiisuu soo baxay wa tabicahu waxaa raaceen fi'aamun kooxo kaiiratun fara badan kooxo fara badanuu helay kooxo fara badan ayuu helay dhammaan dad kale waa layla soo hadlay waa nuucaas nabinimay sheeganayaan waa la wayooday qaarkood carabka ka ilaashada waa la ii wayoodayda waxay isleeyiin dadkaan aaday diinta u fahmeene waa la ii waxyoodayda xooga carabka ka leexi kaasuu waa layla soo hadlo waa la ii khabraa uu marka hadhihin waa la ii kabraa markuu yidhaa been ajamada laguma qabrin ee waxaa tira waa laguu qabraa laakiin cidda kuu kabarta waa shaydaan in laguu qabraa waa jirta laakiin cidda kuu waa shaydaan qaar kaleeto waxay yidhahdaan waahu iyo waa ruyooday nabinimo sheegasho maaha hadduu yidhah waa ruyooday laakiin fiiri wuxuu leeyahay waa ru'yooday balaayaa soo socotaa la yidhi abaaraa soo socota colaa soo socdaa la yidhi hala gowraco afartan ariya iyo rati waxa weyn guumaysaho suulalka madow uu leeyahy ah, rati guumaysaho suulalka madow hala gowraco iyo afartan ariya marka kaasoo kale fiiri meeqa qaladu haddaad ku qarowdo balaayo dhacayda nabi maxamed wuxuu yidhi sal اlahu alay slam qofku yuu sheegin hadduu sheego waa dhaca hadduusan sheeginna dhicime marka in shartii dhacdo asagaa ka shaqayna o waa dalaalka koobaad ah, mana banaanaba mideeda kale nabiga sal اlahu alay slam ru'yada saalixada min allahi ka ahaata yidhi ru'yada xunna min ashaydaanay ka ahaataa balaayaa dhacayda balaa soo socota dhanka shaydaankay ka timi waa shaydaan dadka argagixinaya marka shaydaana u soo sheegay tan saddexaadna culummada muslimiintu waxay ijmaac ku yihiin ru'yada xubun lagama ratibi karo xataa qof saalixa hadduu ru'yoodo oo idhaa saasaan ku ru'yooday xugun kama dhasho wax xuguna lagama qaato karo ijmaacan ku soo naqliyey imaam nawowi raximah ullah muslim marka waa meeqo dalaal axkaamu ka xoola in la qalo xoogaa weliba dadku baadil keligiisa ma qaataan saan hore usoo ogaanay baailka waa in wax lagu dara marka si uu caamada uga gado wuxuu leeya intaasoo kunoo yaasiinna ha la akriyo intaasoo jaamac ha la akriyo xoola intaas leeg ha la qalo waa isku dara marka caamadii markay maqlaan qur-aan ha la akriyo waxay leeyihin qur-aanu sheegay wuxuu bash qur-aan uba sheegay qur-aan mase xoolayaalka laga qaata ha qur-aan muslimiintu weligooday akristaa weligood akrisan jira qof walba juskiisii waa akrista soo ma jeedin laakiin shaydaan soo qayliyey qur-aan lagama qaato ranka lagama qaato halkaas qaabka uu sheegayo ah intaasoo go-an hala akriyana waa xugun gaara oo wasagu sheegay waa xugun gaara qaran xataa waxba aqoon oo qur-aan xataa hikaad ma yaqaan qur-aan waa maqlay yaasiinka wuu maqlay markaasu wuxuu leeyahay laba kunoo yaasiin hala akriyaa layii ha laba kunoo yaasiin ha la akriyo laba kunoo yaasiin yaa akrinaa ma yaqaan xataa intay la egyihiin ma yaqaan uu moodaa waxa weeyaan wax intaad fadhiisto daqiiqada lagu akri karo marka wax iska qayliyoo shaydaan wax weyn argagixiyey ayaa axkaam haddana dadkii ka qaabanaya oy xoolahooda u qalayaan subxaan allah marka waxaasoo dhan waa hayaaiin iyo shayaadiinta dad la shaqaysta ataasicatu masalada sagaalayda albishaaratu waa bishaarada bianna alxaqa xaqu laa yasuulu inuusan suulayn ayaa nabigu ku bishaareeyey bilkuliyati guud ahaan suulima sida ummadii hore uga suulay kamaa zaala siduu xaq u suulay fii maa waqtigii madaa tegay yahuudda gaalnibay iskugu dhaceen waa ka dhammaaday muumin nasaarada kirishtaankanoo masiixiyiinta gaalnibay iskugu dhaceen mumin waa ka dhammaaday taasoo kale ummatu maxamed ku dhici me ummatu maxamed dad sanabka caabuda waa laga helin dad faasikooba waa laga helin laakiin ilaahay raxmadiis waxaa ka mid ah laa tazaalu aa'ifatu min ummati daahirin cala alxaq laa yaduru man khaalafahum walaa man khadalahu koo xaqi sidii ugu taagan oo diinkii nabiga aan barxin oon wax ku darina laga dhexela mar walba ah, kuwaasa laga dheelay kuwaasa laga dhexela marka ilaahay raxmadiisay ka mid tahy ataasicatu masalada sagaalaydaa albishaaratu waa bishaarada biana alxaqa xaqu laa yasuulu bal iskaba taaga laa tasaalu suulime calayhi xaqa korkiisa daa'ifatun koox inay ku sugan tahay bal iskaba taaga laa tasaalu ka suulime calayhi xaqa korkiisa inay ku sugan tahay daa'ifatun koox alcaashiratu masalada tobnayda alaayat alcudmaa waa aayadda weynanka badan annahum daaifadaas annahum aayadda waxa ula jeedaa waa calaama annahum daa'ifadaas maca qilatihim yaraantoodu ayaday jirto laa yaduruhum dhibi maa man khadalahum qofkii hoojiya qofkii hoojiya dhibi ma oo u gargaari diido gargaarkooda ka taga waxba ka dhibima walaa man khaalafahum qofka khilaafana dhibi ma horaan usoo sharaxnay man khadalahum iyo man khaalafahum inaysan shaqa isku lahayn oy laba macnoo kala duwan kala yihiin oo man khadalahum waa qof xaqa caqiidaysan xagga garanaa laakiin waa daaifa mukadila waa daaifo aan u gargaarayn xaqi laakiin garanayda mukhaalifkuna xaqaba ma aaminsanaba xaquuba ku khilaafsan yahayba marka labadooda midna ka dhima culammadu waxay yidhahdaan waxaa farqi u dhaxeeyaa dur iyo adaa dur iyo adaa farqiyaa udhaxeeya waxa la anfiyeyna waa dur ee adaa lama anfin qofka khilaafa adaa waa ku samayn karaa inuu xoogaa ay niyadda ka xanuunsadaan dadka ahlu xaqa ahaa dii laga tegey oo ay qalbiga ka murgaan xoogaa dhibuhu soo gaaro taas lama anfin laakiin midda la anfiye waa dad dur oo xiif goynayo ay la baaba'aan taas way midda laga anfiyey taas way midda laga anfiyey saas darteeda fiiri lan yaduruukum ilaa adaa u ilaahy ma idin dhibayaan ilaa adaa-un maahane xoogaa dhib ah waa dareemayda laakiin dur aad la cirib ma dhacaydo ma yna dhibi karaan marka waa noocaas alxaadiyata cashar masalada koob iyo tobnaydaa ana daalika arrinkaas oo ah baqaau lxaq xaqa baaqi ahaanshadiisa ana daalika sharda harda shardigaas oo ah baqaau lxaqi waa xaqu baaqi ahaana ana daalika sharda shardigaasu ilaa qiyaami saaca ilaa saacadda qiyaamaha laga gaaru ahaana ilaa saacadda qiyaamo ay ka dhacaydo shardigaas waa taagan yahay saacadda qiyaamana waxaa loola jeedaa dabaysha ka soo horayda oo dadka mu'miniinta oo dhan nafta ka qaadayda ee qiyaamaha weyn dhiciddiisa hal mumin gaarima laa taqumu saaca saacadda qiyaamuhu dhicmaydu nabigu sala allahu calayh wasalam ataa xataa laa yuqaala laa ilaaha illa allah saacadda qiyaamuhu marka ay dhacaydo hal qof oo laa ilaaha illa allahula dhulka korkiisaba ma joogada saacadda qiyaamuhu waxay ku duldhacdaa shiraarulkhalqi dadka adduunka ilaah abuuray kuwa ugu shar badan kuwaas ayay ku duldhacdaa marka ay dhacaydo saacadda qiyaamaha saxiix muslimka waxaa ku sugan laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allah allah ah, saacadda qiyaamuhu dhicime ilaa dhulka laga waayo qof le allah allah ah, allah allahna waxaa loola jeedaa laa ilaaha ila allah qof le ayaa loola jeedaa laa ilaaha ila allahu qof leh ilaa dhulka laga waayo oo xaakim ayaa musadraga wuxuu ku wariyey sanad صaxiixa xataa laa yuqaala fi اlardi laa ilaaha ila اllah ah. ilaa dhulka korkiisa laga waayo qof laa ilaha ila اllahu le saacadda qiyaamu dhici ma dhici karto iyadoo laa ilaha ila allahu laleeyahay in saacadda qiyaamu ka dul dhacdo ummadda wax dhacaya ma marka marka lagu leeyahay shardigan waa baaqi ahaana ilaa iyaamaha saacadda qiyaama qiyaamaha suqrada oo mu'miniintooda nafta ka baxayda weyn kaasaa loola jeeda ee kan weyn maaha ahaaniyata cashra mas'alada toban iyo labaydaa ah, maa shay wey fiihi ku sugan xadiidka ama baabkan oo min alaayaati mucjizooyin ah mucjizaad alcadiimati ee waaweyn ah, baabkan xadiistiisa sida xadiiska fawdaan oo kaleeto waxaa ku jira mucjisaad waaweyn oo ilaahay nabiga siiyey sal اlahu alيه waslm maa shaygay baabka ku sugana min alaayaati mucjisaad ah alcadiimati oo waaweyn minhaa waxaa ka mida ah mucjisaadka ikhbaaruhu nebiga uu sheegay bianna allaha allah zawaa lahu inuu u soo duubay almashaariqa meelahay ka soo baxdo iyo walmaqaarib meelaha ay u dhacdo waa mucjisa abara nabigu waa sheegay bimacnaa daalika soo dubidaas macnaheedana waa sheegay fawaqaca waa dhacay arrinkii kama aqbara siduu u sheegay oo soo duubidda macnaheedu wuxuu yahay in mulkiga ummaddan uu gaarayo mashaariq alardi wa maqaaribaha mulkiga ummaddan waana gaaray in badan qayb kalena weli waa dhiman tahay oo bishaarada qaybaa dhiman qaybna waa dhacday qaybna waa dhimanta sidii nabigu u sheegay u dhacday wadalika arrinkaasu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi ljunuud koonfurta iyo washamaali waqooyiga oo culmo badana waxay ku fasireen xadiidka macnihiisu waxa weeye islaamku dhanka galbeedka iyo bariga labadaasu u fidaya laakiin waqooyiga iyo koonfurta saasoo kale si lamida ugu fidi way ka yartahay waaqica dhacayana waa sidaas oo islaamku meesha uu xoogga ugu fuday waa galbeed iyo bari labadaasuu ku fogaaday marka siduu u sheegay nabigu arrintii u dhacday weliba qaybaa sii dhimanoo galbeedka meelo badanoo ah waa sii gaaraya hadda kadib oo roomada talyaanigu ay ka mid tahay oo muslimiintaa furanayaan siduu nabiguba sheegay sal اlahu calayh wasalam waxaa ka mid ah wa ikhbaaru nebiga sheegidiisa biannahu nabiga ucdiya in la siiyey alkanzayni labadii qasnadood labadii kaydhe waaweynaa ee rumaanka iyo farisku ay kala lahaayeen fariska oo dawladdii majuusada dabcaabudka oo kisra oo ka tali jirtay dhulkan iiraan kaydkeeda muslimiinta qaateen saxaabadaaba qaateen dawladdii rumaanka oo dhulkan turkiya ay ahayd madaxtooyadoodana ayadana muslimiinta qaateen kaydkoodii labadiiba waa laga qaatay shaam qaybo ka mid ah iyo dhulka turkiya halkaasay joogeen labadiiba labadii kaydba muslimiinta qaateen oo saxaabadiiya qaateen labadii kayda sida nabigu sheegay u dhacday waxaa ka mid a aayaadka waiqbaaruhu nebiga sheegidiisa biijaabati dacwatihi baryadiisi in la aqbalayuu sheegay liummati ummadiisa uu duceeyey fii inatayni labaa la aqbalay laba baryuu ilaahay u baryey waa la aqbalay iyo waiqbaaru nabiga sheegidiisa biannahu nabiga munica in loo diiday aaliata midii saddexaad aan laga aqbalin oo loo diiday labada laga aqbalay waxay ahayd gaalo ilaahay inuusan muslimiinta ku salidayn oo dhammaan dhoolalka muslimiinta qaata dhici maydo taas ta labaadna waxay ahayd abaar muslimiintoo dhan sinta inaysan muslimiinta ilaahay ku salidin labadaas waa loo aqbalay tan saddexaad waa loo diiday oo ah inaysan iyagu islayn muslimiinta inaysan iyagu islayn waa loo diido waa islaynayaan waxaa ka mucjisaadka wa ikhbaaruhu nabiga sheegidiisa sala اllahu calayh wasalam biwuquuci sayfi seefta dhicinteedu sheegay in muslimiinta dhexdooda dagaalka dhacaa oo muslimiintu isdili doonaan taasaa nabigu sheegay wa annahu sayfkana laa yurfacu la kor yeeli maa idaa waqaca mar hadduu dhaco hadduuna bilowdo isdilka muslimiinta ilaa qiyaamuhu ka dhaco joogsama wuxuuna ku bilowday dilkii cumaan ibnu cafaan sidiiuuna u socona ilaa qiyaamuhu ka dhacana ma joogsanayo laakiin waxaa dhacda gobol inuu ka joogsado gobol hadana ka bilowdo laba gobol uu ka joogsado gobol kale uu ka jiro toban gobol uusan ka jirin gobol kale uu ka jiro dilara masaroo kale waa gobol muslimiinta ka mid a dilara sacuudi waa gobol muslimiinta ka mid a waa gobol muslimiinta ka mid a soomaaliya waa gobol way dhici kartaa toban gobol inaan dagaal ka jirin laakiin gobol kale uu ka jiro waxaa dhici karta gobollo badan inuu ka dhaco mararka gabal marna waa xoogu yeelana marna waa yaraana laakiin suulima muslimiinta dhexdooda in dad isdilayo anaa siyaasad ha isku dileen anaa qabiil ha isku dileen hadba inay isku garaacayaan waxaa ka mid ah waikbaaruhu nebiga sheegidiisa biihlaaki bacdihim muslimiinta gobolkood inay halaagi doonaanuu sheegay bacdan gobolka kale wa sabyi bacdihim gobolkoodna ay qafaalo doonaan bacdan gobolka kale muslimiinta dhexdooda inay dhacayso iyo waqoofuu nebiga cabsidiisa calaa ummatihi ummadiisa uu uga cabsaday min ala'imati imaamyaalka imaamyaalka almudiliina ee wax baadiyeeya ha nabigu noo sheegay sal اlahu calayh wasalam ummadiisa wax uga baqayo waxa ugu khatarta badan imaamyaalka wax baadiyeeya inay yihiin waana hore u soo sheegnay inay saddex yihiin a'immada wax baadiyeeya culamaau suu midda koobaad waa culummo oo cilmigii taqaana ayaguna diintii ka been sheegaya oo diinka ilaahay siduu ahaa aan u sheegay talabaadna waa caabid jaahil ah oo dadka culummo u yaqaani diinna aan walba ka hayn ilaahay inuu caabud u jeclaa laakiin wuxuusan jaran diinka ka aamus ma taqaanida waa uu ka hadlaa dadkiina waxbay weydiinayaan kan saddexaadna waa madaxda ummadda muslimka xukumaysa oo kitaabka ilaahay inta ka fogaato ka tageen qawaaniin iyo dastuur banu aadan dejiyey ku bedesheen saddexdaas wax uga daran ummadda male sababtoo qofkan caalimkaa cilmigiisaa lagu dagmaa marka dad badanaa ku baadiyoodaya qofka caabidkaana cibaadadiisaa lagu dagmaa oo qofkan ilaahay u go'ay miyaa diin ka been sheegin saasay isleeyihiin dadka caamada juhaladaa waa ku dagmayaan qofka madaxdaana laba arrimoodaa loo raacaa seeftiisa waa laga cabsana ila awoodu leeyahay dad badana u khuduuca oo xooggiisa ku raaca dhaqaalana wuu hayaa dad badana damac kursi iyo maal ka raadi u raaci saddexdaasa marka ugu khatar badan sheekhulislaam ibnu taymiya daru tacaarud اlcaqli wanaqli wuxuu yidhi kaana salafu yaquuluuna salafku waxay dhihi jireen ixdaruu fitnata alcaalimi alfaajir waalcaabid aljaahil war ka digtoonaada caalimka faajirkaa iyo caabidka jaahilka labadaas ka digtoonaada labadaas waa khatar badan yihiin caalim faajira cilmigii waa yaqaan rabbina uga baqi ma iyo caabid jaahil ah cibaadu u go-ay laakiin wax waa la ku caabuda ma yaqaan maxaa yeelay faina fitnatahumaa fitnatun likulli maftuuni ah, fidnadoodu qof kastoo fidnoobay iyagaa sabab u ah ama caalim faajira ha helay ama caabid oo waxa weya jaahila ha helay dadka fidnooda labadaasa ugu badan markaasuu yidhi shekhulislaam ibnu taymiya fakayfa ida jtamaca fi rajuli adalaal wlfujuud ka warrama hadday hal mid isugu darsato waa jaahil culummada loo maleeyo waana faajir aan daacadab awal mid midaaba looga digayo hadday labada mid isugu darsamaan ka war caabid mabaahana waa faajir waana jaahil weliba culummada waa loo maleeya bal ka warankaas kee ummadda geyn marka waa kuwaas waa kuwa ugu qatarsan nabiguna uu ka baqay wa qowfu nebiga cabsidiisa calaa ummati ummadiisa uga cabsaday min ala'imati imaamyaalka almudiliina wax baadiyeeya iyo wa ikhbaaruhu nebiga sheegidiisa biduhuuri lmutanabi'iin kuwa nabiyaal sheegta inay soo baxayaana nabigu sheegay fii haadihi اlummati ummadan dhexdeeda ay ka soo baxayaan waxaa ka mid ah wa ikhbaaru nebiga sheegidiisa bibataaci daa'ifa kooxdii inay baaqi noqonayduu sheegay kooxda almansuurati loo gargaaraya daa'ifa inay baaqi noqonaydo cidda ay tahayna darsigii horaan ku faahfaahinay oo waa ahlulxadiidka ahlulxadiid macnaha loola jeedana waa sheegnay ma ahan caalimka xadiidka ku taqawsay kaliya ee waa qof kasta oo xadiidka nabiga ku dhaqma oo caqiide ka dhigta oo ku cibaadaysta oo wax walboo caaridoo ka hor yimaada ka hormariya saas darteeda waxaa soo gelaya caalimkii yiqiinay iyo caamigii fadwada ka qaadanayay caqiidaysnaa xadiidka kulli way soo gelayaan anagii qaadiciyaad ka soo naqlinay wa kullu intaas oo dhan oo xadiidka ku sugan waqaca waa dhacay kama akhbara sidii nabigu u sheegay uu dhacay sidii nabigu u sheegay u dhacay maca anna kulla waaxidatin ayadoo mid kasta oo minhaa arrimahaas ka mida abcadu maa shayga ugu fogaan badan uu yahay oo yakuunu sugnaada fi lcuquuli caqliyaalka dhexdooda ku sugnaada wax dhaca ee caqliga ku dhacda wax ugu fogo caqligu mid walba xusnay tanu ma dhici karto mid walbana siduu nabigu u sheegay u dhacdo salawaat ullahi wasalaamu calayh fi lcuquuli meeshaas fi wey ahaaliata cashara masalada toban iyo saddexayda xasru lkhawfi waa inuu koobay calaa ummati ummadiisa uu u baqaa min ala'imati almudiliina imaamyaalka wax baadiyeeya uuga baqaa halkaasuu ku koobay cabsida macnaha waa qatarta ugu daran wey saddexdaas araabiata cashra mas'alada toban iyo afrayda atanbiihu waa baraarujin calaa macnaa cibaadat lawthaan cibaadatu awhaanka laysku baraarujiyey oo nabigu sala allahu calayhi wasalam in cibaadatlawthaan ay dhacaydo oo daa'ifo ummadiisa ka mid ah ay caabudayaan wadanka oon qiyaamuhu dhacayn ilaa ay arintaasu dhacdo taasaa nabigu nagu baraarujiyey sala allahu calayhi wasalam baabu maa jaaa haadaa midkaanu baabu maa shay baabkiis weeye jaaa yimid fi sixri sixirka ku yimid baabkan wuxuu ka hadlayaa sixirka adiladii ku soo aroortay wax ka mid ah ayuu sheegayaa baabu maa haadaa midkaanu baabu maa baabu bayaani maa shay caddayntiis weeye jaaa ku yimid fi sixri iyo wa qowlullah ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana walaqad calimuu way ogaadeen yahuuddu laman qofkii ishtaraahu sixirka qaata maa lahu inuusan u sugnaan filaakhirati aakhire dhexdeeda min khalaaqin khalaaqun wax nasiib ah walaqad calimuu wallaahi qad xaqiiqe calimuu way ogaadeen yahuuddu laman ishtaraahu laman qofkii ishtaraahu sixirka qaatay shiraha waxaa loola jeedaa qaadashada inta iimaankii ka tegey uu qaatay sixir maa lahu qofkaas uma sugnaan filaakhirati aakhiro dhexdeeda min khalaaqin wax nasiib ah aayaddaas watabacuu maa tadlu shayaaiinu afar meelood aayadda uga jirtaa sixroolu inuu gaal yahay in qofka sixroolahaw gaal yahay midda koobaad waa midaan uu noo sheegay macnaha uma horeyda middaana ka mida ah saddexdooda saddexdooda tana ugu dambayde oo labaada ka horeyda oo aayadda awalkeeda ku jiraan labadaasuna waxay kala ahaayeen qowlka koobada ilaah uu yidhi watabacuu maa tadlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu ilaah subxaana wa tacaala wuxuu ka anfiyey nabi sulaymaan oo yahuuddu u nisbeeyeen sixir sixirka alle waa ka anfiyey nabi sulaymaan ma gaaloobin hiriir sixroolu ahaa ay yidhaahdeen ma ahayn ma dhihine ma gaaloobin weliba taas waa mid araad iiriya afar meelooday marka aayadda uga jirtaa sixroolo inuu gali sixroolo markii lagu tilmaamay sulaymaan ilaa wuxuu ihi bawsan gaaloobin sulaymaan macnaheedu waa maxay sixroole waa gaal nabi sulaymaanna gaal maaha waa ko ta labaad oo aayadda ilaah noogu sheegay sixroolo inuu gaal yahay waxay tahay walaakina shayaaiina kafaruu shayaadiintaa gaaloobeen goormay gaaloobeen waa la sheegay walaakina shayaaiina kafaru yucallimuuna annaasa sixra yucallimuuna jumladeedu waa xaalo kafaruu wowdeedaa laga xaalaynaa waalxaalu wasfun lisaaxibihaa qaydun licaamilihaa caamilka oo kufrigaa ah ayay qaydi waxay ku qaydaydeen xaaladda ay gaaloobeen waa xaaladay dadka sixirka baraayeen saasuu noqona walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna naasa sixra dadka xaal ay sixir baraayeen xaaladaasay gaaloobeen taasna ilahay wuxuu noogu sheegayaa sixirka laftirkiisa bidaatiyay ku gaaloobeen ah, waa daliil labaad kan saddexaad waxay tahay labadii marag ee ilaahay soo dejiyey si ay dadka sixirka u baraan imtixaanan wabtila imtixaan dadka lagu imtixaanayo ilah wuxuu uhi wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur iri qofna sixirka bari mayn ilaa ay u digaan dadka oo idhaahdaan war waa imtixaan arrintaan annaga imtixaana ilaah noogu talagal ha gaaloobin oo sixirka ha baran ay leeyi waa imtixaan falaa takfur ay leeyi waa maqaamka maqaamka saddexaad oo aayadda kufri inuu yahay sixirku ilahay ku sheegay wey maqaamka afraadna waa midkaan matniga noogu yaalla fiiriya ilah wuxuu ihi subxaana walaqad calimuu wallaahi qad xaqiiqi calimuu way ogaadeen laman qofkii ishtaraahu sixirka qaata maa lahu inuusan u sugnaan fi lcaakhirati min khalaaqin min khalaaqin khalaaqin waa nasiib waa nakiro min aa la gelshay mintaasoo ama tawkiid ah nakirada fii siyaaqi nafyi marka min la gersho nas ay ku tahay cumuumka wax nasiiba ha yaraado ha badnaado aakhira male qofka saxnoolaha qof aan wax nasiiba aakhira kulahayna gaalkaa ka jira dadka kuwa ugu faasiqsan muslimiinta aakhira nasiibay ku leeyihin oo haddii la cadaabo marka ugu dambayda waa laga soo bixinoo jannaa la geynay laakiin qofka aan nasiibba lahayn ee naarta ku waaraa waa un gaalkao kaliya aayaduna waxay nas ku tahay inaan sixooluhu wax nasiiba aakhira ku lahayn nashay ku idan afar maqaam oo aayadda ka ah ilaahay ku caddayy sixool waa gaal sixoolu marka waa gaal iyo wa qowlu ilaahay qownkiisa ilaa uu yidhi subxaana yu'minuuna waxay rumaynayaan biljibti sixirka iyo wa daaquuti shaydaanka ilaahay labadood waa isku cad sixirka iyo shaydaanka la rumeeyo labadood alla waa isku cad kutusayda inay labaduba gaalnimo yihiin qaala cumar cumar bnu khaaab wuxuu yidhi aljibtu jibtigu asixir waa sixir waxa ilaahay noo sheegay uu leeyahi waan rumaynayaa waa sixir waa sixir wa daaquutu daaquudkuna ashaydaan waa shaydaan daaquudkana waa shaydaan wa qaala jaabir jaabir ibni cabdillaahi wuxuu yidhi adawaaqiitu daaquudyaalku kuhaanun kitaabgaablooyayaal ayay ahaayeen kitaabgaablowyayaal dad oo wax sheegya ah oo wax sheegay ahaayeen kuwaasay ahayn dawaaqiiddu wuxuu yidhi addawaaqiitu daaquudyaalku kuhaanun waa kitaabgaablowyayaal kitaabgaablowayaalkaasoo kaana shanigu uu ahaa yanziru inuu ku soo dego calayn korkooda ashayaanu shaydaanku waa dad wax sheegi ah oo xeryo lahaa oo meela deganaa oo shaydaanku ku soo dego u waxyoodo dadkuna way u xugun tegi jireen dadka la sheega waa gaaladii jaahiligii islaamka ka hor wey ayagaa loo xugun tegi jiroo dadka kala saari jiray ayagaa la aadi jiray waxayna ahaayeen shayaadiin lagu soo dego oo lala soo hadlo waa soo hadlay waa la ii qabray hala la ii yimid shayaadiintaasay ahaayeen dawaaqiid wey waa dawaaqiid fii kulli xayin qabiil kastaba waaxidu midaa dhex joogay oo oday ka aha ah, qabiil kastaba hal sixroolaa dhex fadhiye hadda waxa wyn hadda qabiilkiiba kobanaa dhex fadhida markaa wa can abi hurayra bal inta calanle meel ka taagan ee waxa le ay shayaadiintu la soo hadasho ee waxa weeye shayaadiinta wax u qala bal fiiri maanta awala day mid mid ahaayeen maanta waa imise ah, waa imise maanta allah mustacaan وعn أbي هurayرaةa أنa rasuul الlahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasaلم qaala rasuulka ilaah wuxuu yidhi اجtanibuu ka fogaada aلsabca toddobada dembi toddobada dembiye almuubiqaati waxalaagta toddoba dembi oo qatar ah ayaa jirta oo waxalaagta oo qofka halaagayda diintiisa iyo adduunyadiisa halaagku ridayda toddobadaas ka fogaada ma ahan dunuubta kabaa'irtaadu inay toddoba tahay kabaairta sida cabdulahi bn cabaas sanad saxiixa uga sugan hunna hunna ilaa sabciin aqrabu toddoba inay tahay toddobaatan inay tahay uga dhowda inay toddoba tahay shaarixana waa idin keenaya inay tahay toddobo waxay uga dhowdahay kabaa'irtu toddobaatan bal cabdulahi bn cabaas riwaayo kale ilaa toddoba boqol wy toddoba boqol inay tahay uga dhowda kabaa'irtu ma ahan toddobadan inaysan ahaynna waxaadba ku dareemaysaa min akbar اkabaa'ir kuwii ka mid ahaya qaybu ku jirin oo xadiidkii صaxiixaynka nebigu salى اlahu calayh wasalam alaa unabiukum biakbar اkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn maynii sheegaa alshraaku biاllah wa cuquuq اlwaalidayn wa shahaadaة الzuur nabiga salى اlahu alay waslam wuxu uhi kabaa'ir kuwa ugu waaweyn waa ilaahayo cid kale la garab dhigo ilaahay cid wax loogu daro tan labaad waa labada waalidoo lagu caasigaroobo labadii waalidoo dhashay ood ku aasi garowdo ilaah dembi laga galo kuwa waaweyn ka mid tan saddexaadna waa markhaati beenaad toddobadan dembina kuma jiro markhaati beenaadka iyo caswaaldinimadii oo kabaa'ir kuwa ugu waaweyn ka mid aha taas waxay kutusaydaa toddobada kuma koobna kabaairtu saas darteeda culummadu waxay yidhaahdeen kabaairta tira laguma koobo ee sifaada lagu koobaa dembi kasta oo xad adduunka ka waajibo waa kabiiru dembi kasta oo ciqaab aakiro laga ratibana waa kabiiro dembi kasta oo la yidhahdo qofka sameeye caro allah ku dhacday waa kabiiro dembi kasta oo la lacnado qofka sameeye waa kabiiro dembi kasta dembi kasta oo nabigu ka beri noqda waa kabiiro dembi kasta oo nabiguba caddeeyo o yidha waa kabiiro alaa unabiukum biakbar اkabaa'ir waa kabiiro marka kabiirada sifaadaa lagu yaqaana ee cadad maya marka toddobadan waa ka mid kabaairta dunuubta ku ugu waaweyne wahalaagtay ka mid ah, waa toddoba la rabo waa qatar aadna waa u faafaan in qof walba la xifsiiyo oo caruuruhu xifsan yihiin oo odayaasa xifsan yihiin oo hooyooyinka xifsan yihiin si layskaga ilaaliyo waa qatare ah, meesha caruurtiinu joon iyo shaydaan ka xifsan yihiin oo banuuleyda magacyadooda ay xifdiyeen a ah, waxaa la rabaa in la xifdisiiyo sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa dulu iyo asabc mubiqaat toddobadan qofka camalkaa sameeya uu carshiga ilaahay harsanaya qiyaamo iyo toddobadan dadku ku halaagsamaan kuwaasaa la rabaa carruuraha in la xifsiiyo ee jon la xifsiyey way ku khasaarayaan ijtanibuu ka fogaada asabca toddobada dembi toddobada almubiqaati ee u halaagta qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuul allah wamaa hunna maxay yihiin toddobadu maxay yihiin qaala nabigu wuxuu yidhi ashirku billaah waa midka ugu horreeya acdamu dembin weeye waa dembiga ugu weyn marba haddii dunuub waa weyn la sheega waa in asaga loo hormariyo mar kasta saasaa nabigu ahaa ayu dembin acdam taasaa nabiga la weydiiyey sal اlahu alيه wasalam markaasuu an tajcala lilaahi nidan wahuwa khalaqaka xadii saxiixayn min xadiii cabdillahi bn mascuud dembiyaa ugu weyn markaasuu yidhi ilaahay inaad mid u samaydo mid lamid sida alle loo jecelyahay loo jecelyahay sida alle loo rejeeyo loo rejeeyo sida alla looga cabsado looga cabsado sidaasoo kale inaad samaydo dembi ilahay laga galo kaasa ugu weyn an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak ah. waa dembi aan caymo lahayn oo rajo lahayn qofka ku dhaca innahu man yushrik biاllaah faqad xarama allah calayhi اljanna qofka ilaah cid la wadaajiya ilaahi weynaa waa ka xaaraamtinimay jannada wa ma'waahu naar naaraa guri u ah iyo hooyaan wamaa lidaalimiina min ansaar marka shirkiga ugu horeeya toddobada wa halaagta ashirku billaah kan kale asixru wey sixirka dembiga labaad ee ku xiga waa sixirka sixirku waa dembi muubiq ah waa kufri waa islaamnimada wax looga baxo waa wax islaamnimada looga baxo oo aad u qatar ah ilaahay weynaana wuxuu sheegay inuusan liibaanin sixrooluhu walaa yuflixu saaxiru xayu ataa sixroona ma liibaano meel alla meeshu adduunka joogo aakhiro iyo adduun midna kuma liibaano qofka sixroolaha sidaas darteeda qofka sixroolaha culammada muslimiintu waxay isweydiiyeen ma kaafira mase waa la kala qaada qofka sixroolaha ma kaafira mase waa la kala qaada waanaga sheegnay aayadda afar meelooday uga jirtaa inuu sixrooluhu kaafir yahay shaarixana waa kan yidhi fadallat ilaayatu calaa taxriimi sixri aayaddu waxay tustay sixirka xaaraamayn la xaaraamtinimeeyey wakadalika huwa muxaramun fii jamiici adyaani rusul rusushoo dhan diimahoodana sixirku xaaraan u ahaa jiro diimaha rusushoo dhan weligiis ilaahay ma xalaalayn walaa yuflixu saaxiru xayu ataa imaam axmed asxaabtiisu waxay naskareeyeen annahu yakfuru bitacalumihi wa tacliimihi qofku waa ku daalooba sixirka inuu barto iyo inuu dad baro labadaba culummada muslimiintana waa isku khilaafeen daa'ifo salafka ka mida waxay ku tageen kala qaad ma leh waa gaarooba sida imaam maalik sida abu xaniifa sida imaamu axmed saasay ku tageen laakiin imaamu axmed asxaabtiisa macnaha culamada xanaabilada waxay yidhahdeen sixirka waa la kala qaada sixirka labaa loo kala qaada sixroorayaalku laba dariiqay wax ku sixraan laba dariiqay maraan qolo waxay caabudaan shaydaanka markaasaa shaydaanka u shaqeeya shaydaankay caabudaan markay shayaadiinta caabudaana shayaadiintu shaqaday rabaan u qabtaan wixii ay awoodaana u qabtaan shaydaanku wax walba ma awoodeen kuwaasu marka inay kafaran yihiin wax shakiya male sababtaasi xoole maba noqon karo ilaa uu shaydaan caabudo marka hore maba noqon karaba kuwaasu marka inay kafaran yihiin ayadu wax shakiya male qolada labaad dawooyinay isticmaalaan waxbay isku dardaraan waxaasay dadka cabsiiyaan qoladaasu marka ayagu shaydaan ma caabudin laakiin dararka iyo sharta ay ka shaqaynayaan xataa dhiig muslim way ka daranta saas darteed xadiisku waa ka hormari qof walbaana wuxuu dareemayaa qofkan in la dilo iyo in qofka inta maskaxdiisa iyo caqligiisa lagu cayaaro konton sano lixdan sano ay dhici karto inuu noolaado isagoo kaadihii saxarada isku shubayo waxaa shari badan qofka la sixray sixirkaa shar badan oo qofka inuu hal mar la dilo la aaso iyo in maskaxdiisa imaankiisa inta lagu cayaaro uu halkaas iska socdo konton sano afartan sano soddon sano asagoo taadida iska duweynin waxaa shar badan sixirka tanaa dhibaato badan tanaa dhibaato badan marka sidaasay xanaabilada culummadooda u kala qaadeen waxay leeyihin kuwa shayaadiinta caabuda kuwaas waa gaalo laakiin kuwa dawada iyo balaayada isku dardara kuwaasu gaalo maaha laakiin dembi kabiira oo weyn ayay galeen waa haddaysan xalaashan iyaguna day laakiin yidhahdaan waa ii xalaal iyaguna waa gaalo kale shaarixana waa inii dhigaya masalada kala qaadkaas imaam shaafici asagu wuxu hi sixroolaha waa la kala qaadin marwal waxaa la leeyahay si lanaa sixraka war sixirkaaga noo tilmaam bal qaabkaad wax u sixirto markuu tilmaamo hadduu sheego wax gaalnimo keenaya sida inuu caqiideeyo wixii ahlubaabil ay caqiideeyeen oo toddobada xidig in la caabudo ah waa gaal markaas haddii waxa uu sixirkiisa uu ku tilmaamo aysan gaalnimo ahaynna hadduu yidhaah waa bannaan yahay yuu gaal noqonaa haddii kala gaaloobina shaaficina saas u kala qaado shaaficina sidaas ayuu u kala qaado sixirkana waxaa ka mid ah madiidada gabar ninaysan rabin in laga daba rido sixrolayaalka kuwaasaa waxa weeye waxa la idhahdaa rabdiga oo dumarka sawaaxirta ay shayaadiinta oo ka shaqeeyaan dumar shayaadiinaha jire oo waxa weeyaan dumarka laysla qabo ka mid oo doonaya inta shayaadiin adeegsadaan ninkan inay haweenaydaas ka xidhaan iyadana isku xirto ah, shaydaan ibliis meel joogay u tegin waxaas u samaynaya sixroolayaal wey ah, sixroolayaal wey shayaadiin shayaadiin kuwaasoo dhanaa ka mida ah sixirka markaa dembiga gaalnimadii markii la sheegay sixirka lagu xijiyey sixirka culummada in badan usaan sheegnay inuu gaalnimo yahayba mareenba gaalnimo inuuba yahay ayba mareenba dembiga saddexaad nabigu wuxuu yidhi wa qatlu nafsi waa naf in la dilo allatii nafta xarama allahu ilaa uu xaaraamtinimeeyey ilaa bilxaqi xaq in lagu dilayo maahane dembiga saddexaad oo muubiqa ah oo uu halaaga waa naf in la dilo naftaasoo ilaahay xaaraamtinimeeyey nafta ilaahay xaaraamtinimeeyey in la dilo waxaa ugu horeeya waa afar nafood eh waa nafta muuminka nafta muuminka qofka dilaa waa qof ayaan daran oo gardarra ku dilaa ilaahi weynaa wuxuu ugu goodiyey shan arrimood oo cid loogu goodiyey aanaan arag qofka muumin dila ila wuxuu idhi yaqtul mumina mutacamidan qofka muuminkaas u dilaa fajazaauhu jahannam abaalkiisu waa naarta jahanama waa naarta jahanama khaalidan fiihaa isagoo ku waaraya isagoo ku waaraya walacanahu llah ilaah wuu nacaladay naxariistiisana wuu ka fogeeyey raxmad alle waa ka fogaaday qof muuminkaas u dilay waacadda lahu cadaaban cadiima ilaahay waynaana cadaab weyn uu u diyaariyey cadaab weyn uu ilaahay u diyaariyey fiiri waman yaqtul muminan mutacamidan fajazaahu jahannam khaalidan fiihaa waqadib allaahu calayh alla wou carooday ah, alla wou carooday care alla ku dhacday walacanahu alla wou nacladay waacadda lahu cadaaban cadiiman waa shan nebi maxamedna wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam kullu dembin casa allaahu an yakfira dembi kasta waxaa dhici karta ilahay inuu dhaafo oo rajo laga qaba ila rajula yamuutu kaafiran qof dhinta isagoo gaala maahane rajo lagama qabo ilahay inuu dhaafo aw rajulu yaqtulu mumina mutacamidan ama qof qof mumina kaas u dilay rajo lagama qabo ilah inuu dhaafo labadaas rajo laga sugima qof muumin dilay ee ku dhintay isagoon ka toobad keenin duu toobad keeno culimmadu way isku khilaafeen toobad ma leeya qof qof muumina dilay laakiin qowlka jumhuurta waa toobad inuu leeyahy waana sida sawaabka laakiin wuu ku dhintay isagoon ka toobad keenin la sugima ilah inuu dhaafo la sugima kiiska looga qaadi ah, kiiska caaqila looga qaadi soma jee xadiikan xadii صaxiixa silsilatu axaadiisi صaxiixa شhan boqol toban iyo kowa sheekh naasir ku saxiixi nabigana salى الlahu alay slm laa mumin fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama wuxuu yidhi qofka muminkaa diintiisa wusci inuu uga sugan yahay ka suuli maa intuusan dhiig ku dhicin maalinkuu dhiig xaaraama ku dhaco ciriiriya alla gelsho ciriiri maalinkaasuu gal soma jeedin welidaa saas daraaddeeda fiiriya iska daa qof kibir iyo qabiil u dilay ama siyaasad iyo kursi raadin u dilay ee qofkii xataa saxaabadii ee nabi moxamed sal اllahu alay slam garabkiisa ka dagaalamayey ee ilaah u gargaarayey si qalad ah dil uga dhacay nabigu marna ma dhihin dhib male idinka waa dadaalaydeen diinkaad u gargaaraydeen idinka marka dilka idinka dhacay dhib maleh hal mar ma dhihin iriya usamat ibnu zayd bal iriy xadiiska saxiixayn bal iriy wuxuu yidhi nabigaa sala allahu alay slam qola noo diray qoladiyaan weerarna waa jebin nin gaal ah oo waxa weeyaan ummadda dhameeyo saxaabada qaar ka laayey ninkii ayaan cayrsanay aniga nin ansaari markaan cayrsanay seefta markaan saas korkeeda uma ninkii ansaarigaha waa ka joogsaday anuguna waa ku kala gooy warankii warankii markaan ku kala jaray nabigaa loo sheegay nabigu wuxuu ku yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaha illa اllah laa ilaha illa اllahu markuu yidhi kadib miyaa dishay markaasaan idhi yidhi kaana mutacawida rasuulka ilaahiy waa magan gelay kelmaduu gaashaan ka dhiganay nin gaal oyada si loo xayraayo lagu keenay markaasuu si yidhi ku gambo kelmaddu ee daacad kama ahayn wey markaasaa nabigu aqataltahu bada ma bacda an qaala laa ilaha illa اllah markuu laa ilaha illa allahu yidhi kadib miyaad dishi kaasaan rasuulka allow waxa weeyaan daacad kama ahayn markaasaa nabigu ku yidhi maxaad qalbigiisa u dilaaci weyda balaad fiirida inay daacad ka tahin kaleea macnaheeda waa maxay maada og yaa kuu sheegay wey yaa kuu sheegay daacad kama aha hal mar nabigu ma dhihin maye haddee saxaabina waa tahay mujaahidna waa tahay intaasaa dadaalaydaye ka dhib ma leh ma dhihin hal mar xad ma dhihin ilaa aan jeclaadayu yidhi inaan maalinkaas ilaahay rumay ka badbaado hadda fiiri waa wuxuu iimaan soo maray saxaabinimadiisii jihaadkiisii kulli wuxuu ka jeclaaday dhiiggaas inuu ka badbaado ah, dhiiggaas inuu ka badbaado ee maalinkaas ilahay rumay se uma jeed wakadalika khaalid ah, qabiila loo diray gaala markaasay waxay dooneen markay arkeen in laga tabaroon yahay inay islaamaan oo ilaahay rumeeyaan laakiin qaabka u islaami lahaa inay gara markaas waxay dhahdaan sabacnaa sabacnaa sabacnaa macnaheed waa maxay gaalada quraysheed aa ah, qofkii nebi maxamed rumeeyey waxay dhihi jireen saabi waa iishay diintii aabayaashiisu ka iishay intaasay quraysh ka maqleen waxay go-aansadeen nebi maxamed raacaan marka sabacnaa sabacnaa ire oy ula jeedaan nebi maxamed raacan anagu seefuu madax uga goro khaalid nabiga marka loo sheegay allahuma inii afraw ilayka mima sanaca khaalid ilaahu beriyaan ka ahay waxaa khaalid samee iid ma dhihin dhib male sabana war maaha laa ilaha illa yaa laga rabay ma dhihin madi sal la ma dhihin hal mar xataa uma qabuujin ma dhihin dhib weyn male daacad baad ahayd ilaahay baad u gargaarayday waxa weeyaan ayagana nasiibkooda ilayhin aduguna waa dadaalayday ma dhih wallahusan dhih ee wuxuu yidhi ilaahayow beriyaan ka ah beri aan ka ah wax uu sameeqay bal fili dhiig muslin adoo dusha ku siga ilaahay hala horteg ilaahay hala horteg haddaad ilaahay inaad rumaysan tahay qabriga in lagu dhigaya ad ogtahay hala hortegin wallahu subxana wa tacala aclam sal اllah wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed